bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa man bacatahu allahu raxmata lilcaalamiin nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd waxaan kusoo dhex jirnay kitaabkii dafcu ihaami lidiraab can aayaati اlkitaab lilcalaama moxamed amiin ishinqiiti caleyh raxmat ullah waa darsigeennii tobanaad waxaanu soo gaadhnay qowluhu tacaala faman ictadaa calaykum faactaduu calayhi bimili ma ctadaa calaykum faman ictadaa ciddii xadgudubta calaykum korkiina factaduu ku xadgudba calayhi korkiisa bimili ma ctadaa intuu idinku xadgudbay in leeg calaykum korkiina intuu idinku sameeyey in leeg ku sameeya tan dambe ictidaa ma aha laakiin waa waxaa loogu magacaabay waxay dhahaan min oo cilmiga balaaqada mushaakala la nooc isu ekaysiina waay ayb wa sayi'atin sayi'atu milaha oo sheekhu marka wuxuu yidhi haadihi alaayatu meeshuu doonayo inuu marka uu muxuu ahaayey uu sharxo waxa weeye aayaddu waxaa ka muuqda daahirkeeda ama waxay amraysaaba in ciddii kugu xadgudubta aada ka argoosato ka argoosiguna amar baa laga dhigay ka gooso marka ayado kaleeto oo eh, iska cafiyelana waa jiraan marka ka aargooso iyo iska cafi say isu waafaqayaan hadihi laayatu aayadani marka tadullu waxay kutusaysaa calaa alabi lintiqaam ka argoosi alabkeed bay kutusaysaa yacni waxaa lagu amray oo lagaa dalbay inaad ka goosato ood ka argoosato waqad adina allahu alla wuxuu idmay fi lintiqaami argoosiga fii aayaatin aayado kale dhexdood buu ku idmay kaiiratin oo fara badan tan keliya maahe kaloo badan jira oo sidaasoo kaleeto tilmaamaya ka qowlihi tacaala walaman intasara bacda dulmihi fa ulaaika maa calayhim min sabiil walaman intasara ruuxii gargaarsada bacda dulmihi markii la dulmiyey kadib fa ulaaika kuwaasi maa calayhim korkooda ma ahaani min sabiilin wax jid ah jid lagu eedeeyo ama lagu maago ma jira waay inama asabiilu cala aladiina kuwa dadka dulminaya korkooda kuwaasaa jid loo heli karaa marka ayaddaasina waxay tilmaamaysaa mashruuciyat lintiqaam inay mashruuc tahay ta horena ka dhigtay factaduu waka qowlihi tacaala laa yuxibu allahu ljahra bisuu'i min alqowli ilaa man ulim laa yuxibu allahu alla ma jecla aljahra koruqaadidda bisuu'i xumaanta lala jahro kor loo qaado oo min alqowli odhaahda hadalka ah ilaa man dulima cidda la dulmiyey mooye marka ruuxa la dulmiyey inuu hadal xun ku dhawaaqi karo oo ku hadli karay ku tusi ilaa man dulim istina wa ka qowlihi tacaala dalika waman caaqaba bimili maa cuuqiba bihi uma buqya calayhi layansurannahu allah ayb ruuxii ciqaaba intii lagu sameeyey in la eg oo ku sameeyo ruuxii uma markaa kadibna buqiya calayhi lagu xadgudbo oo la gardaraysto layansurannahu llahu ilaahay uu uhiilino uu uhiilinaya ayb ayadana waxay kutusaysaa calaa mashruuciyati alqisaas inuu ruuxu intuu kuu geystay in laga ciqaabi karto wa ka qowlihi tacaala waladiina idaa asaabahum lbaqyu hum yantasiruun waladiina kuwa idaa asaabahum markuu asiibo albaqyu gardaradu oo lagu gardaroodo hum iyagu yantasiruuna gargaarsada oo wax iska celiya wa qowlii tacaala wajazaau sayiatin sayiatu miluha wajazaau sayiatin ficlo xun ama fal xun abaalkiisu waxa weeyaan sayiatun fal xun oo miluha iyadoo kale ah midda dambe ma xuma sayiatin maaha jazaau sayiatin midda dambe oo argoosiga maadaama shareecadu idantay sayi maaha maxaa sayi loogu magacaabay mushaakiladii waaadaan tilmaamayn inkastoo imaamu zabaqshari uu leeyahay waxaa tan dambe loogu magacaabay sayi'a ah liannaha tasuu'u saaxibaha leanna ruuxa lagu sameeyey bay xumaynaysaa cadaaladba ha ahaato laakin ruuxii waa xumaynaysaa saasaa loogu magacaabay buu leeyahay ayb waqad jaa-ad waxaa timid aayaatun aayado ukharu oo kale oo tadullu kutusaysa cala alcafwi cafiga kutusaysa wa tarki lintiqaami iyo aargoosiga in layska daayo ka qowlihi tacaala fasfax isafxa aljamiil isaga jeedso jeedsi quruxsan iska saamax wa qowlihi tacaala waalkaadimiina alhayd kuwa cadhada qariya oo isku celiya waalcaafiina can innaasi dadka caafiya kuwa dadka caafiya iska saamax wa qowlihi tacaala wa ka qowlihi idfac bilatii hiya axsan idfac reeb bilatii tii ku reeb hiya iyadu a sayi'ada sayi'aha kaga jawaabin ee midda ugu wanaagsan ku reeb wa qowlihi tacaala walaman sabara ruuxii sabra oo waqafara dhaafa ina dalikaasi la min casmi lumuur arrimaha la gooyay ee waaweyn bay ka mid tahay macna iyo wa qowlihi tacaala khud ilcafwa cafiga qaado wamur bilcurfi wanaaggana far wa isaga jeeso can iljaahiliin wa waidaa khaaabahum اljaahiluuna qaluu salaama markay la hadlaan kuwa magaradka jaahiliinta dhaqanka xun samaynaya markay kula hadlaan waxaan ficnayn kama ficilla qaataan uma jawaabaan bal qaaluu waxay dhahaan salaaman nabaday salaama mutaaraka waljawaabu see wey manaa aayaadka marka kuwana waxay tilmaamayaan ama mashruuciyat اlintiqaam ama alab اlintiqaam oo kasii xoog badan kuwan dambana waxay tilmaamayaan waxay ammaanayaan tarkul intiqaam oo muxuu ahaayey cafigays iyaguna ammaanayaan waljawaabu can hada biamrayni buu ahaaday jawaabtaa laga jawaabo laba arrimood bay noqonoo lagaga jawaabi axaduhumaa midda hore waxa weeye ana allaha alla bayana wuu caddeeyey mashruuciyat alintiqaam aargoosigum inuu mashruuc yahay buu caddeeyey oo aayadaha dambuu ku caddeeyey inay mashruuc uma markaa kadibna arshada alla wuxuu hanuuniyey oo dadka iyo khalqiga ku hanuuniyey ilaa afdaliyati alcafwi cafiga fadli badnaantiisa ayb yani way kuu bannaantahay inaad aargoosato laakiin waxaa kaaga fiican inaad iska cafido macnuhu sidaas waa aayadana marka waxay tilmaamayaan mashruuciya kuwana waxay tilmaamayaan shaygu isagoo mashruucaba haddana waxaa jiri kara mid kaleoo mashruucoo ka fiican marka sidana kuu bannaan sidana kaaga fiican waay man wayadullu waxaa kutusaya lihaada macnahaasi aan yani isku jamcinay qowluhu tacaala baa kutusaya wain caaqabtum facaaqibuu bimili maa cuuqibtum bihi walain sabartum lahuwa khayrun lisaabiriin maxaa laga dambaysiiyey markii la sheegay intii laguu geystay inaad geysan karto baa waxaa laga dambaysiiyey walain sabartum haddaadse sabirtaan oydaan aargoosanin lahuwa isaga ayaa khayrun u khayr badan lisaabiriin marka taasaaba nas ku aho inay cafiga iyo tarkul intiqaamku iyo sabirku ka fadli badan yahay muxuua intiqaamka wa qowluhu tacaala baa isagana kutusaya laa yuxibu allahu ljahra bisuui min alqowli ilaa man dulim taasi wax weeyaan inaad ruuxii dhibka kugu sameeyey aad wax ka sheegi karto ood kor u qaadi karto ku dhawaaqi karto faadina wuxuu idmay filintiqaami biqowlihi buu ku idmay ilaa man ulim taa waxay idmaysaa wargoosiga uma markaa kadibna arshada wuu hanuuniyey ila alcafwi buu ku hanuuniyey biqowlihi aayadda ka dambaysa weye in tubduu khayran aw tukhfuuhu aw tacfuu can suu'in faina allaha kana cafuwan qadiira aayadda ka dambaysana macnihii kaleu alla tabaaraka wa ku irshaaday in tubduu haddaad muujisaan khayran wanaag aw tukhfuuhu ama aad qarisaan aw tacfuu ama aad iska cafidaan can suu'in xumaan laydinku sameeyey fa ina allaha alla kaana wuxuu ahday cafuwan mid cafin badan hafuuran qadiiran oo awoodle buu noqday alla tabaaraka watacala kaa waa hore marka alwajhu thaani wejiga labaadoo laysku waafajin kara aayaadka waxa weeye ana alintiqaama argoosigu lahu isaga waxaa u sugnaaday mowdicun meel oo yaxsunu uu ku fiican yahay fiihi dhexdiisa ayb walcafwu cafiguna lahu waxaa u sugnaaday meel oo kadalika sidaasoo kale uu ku fiican yahay bimacnaa mar walba cafigiiyo saamaxu xaalad walba ma fiicna aargoosiguna xaalad kasta ma fiicna meelaha qaarkoodna aargoosigaa ku fiican oo xikmaddu keenaysa oo quruxsan meelaha qaarkoodna cafiga iyo saamixa quruxsan marka aayaadku xaalada kala gedisan bay marka ku fadhiyaan kuwan intiqaamkuna waa xaalad kuwa cafiga iyo tarkul intiqaamkuna waa xaalad kale keef wa idaaxu kaa cadayntiisu waxa anna min almadaalimi dulmiyada laysu geysta waxaa ka mid a maa yakuunu waxuu ahaanayo fi sabri sabrid calayhi korkiisa lagu sabraay intihaaku xurmat illaah ilaahay xurmadiisaoo la qarariye dhexdiisa ahaanaysa xurmadii ilaahay wuxuu ilaahay xarimay oo uu ruuxu samaynayo ku dhacaya ayaa ku jira madaalimta qaarkood haddii lagu sabro hadaad faraha ka qaado iska dulqaadato waxaaba ka dhalanayaba dulqaadka aad dulqaadatay in aad wax ilaahay xarimay aad samaysay ama ka sabir macnaa xujeeda aad u sabirtay iyadoo la samaynayo ood faraha ka qaada ana min almadaalimi waxaa ka mid a maa yakuunu wuxuu ahaanayo fi sabri calayhi sabrid korkiisa lagu sabraayay intihaaku xurmatillaahi bay ahaanaysa macnaha alaa taraa miyaadan arkaynin ana man qusibat ruuxa yacni la boobay minhu xaggiisa laga qaatay oo laga xoogay jaariyatuhu addoontiisi maalan tusaale ahaan ayb idaa goortii kaana uu ahaaday alqaasibu midka boobay ee dhacay yazni mid sinaysanaya biha iyada yani adoontiisii baa laga dhacay waa laga qaatay ninka ka qaatayna wuu ka zinaysanaya fa sukuutuhu marka ninkan addoonta laga qaatay inuu isaga aamuso ayb wa cafuhu iyo cafintiisa can hadihi lmadlama dulmigaa isagaa inuu iska caf yahay qabiixun waa ya waa shay wa dacfun waa tabarbari iyo wa khawrun waa isla dacfigii waa khawr ama khawar labada waa sax ayb khaara khawran wa khawaran dacfi iyo inkisaar waa ayb fasukuutuhu wacafwu can hadihi lmadlamati ama madlima qabiixun wa dacfun wa khawar ama khawrun waa dadnimo xumo iyo dacfi iyo shakhsiyad xumo waay ayb tuntahaku bihi xurumaat ullah tuntahaku bihi bisukuut iyo cafigaa we cafigaa iyo iyo aamuskaad ka aamustay wuu ka aamustay baa tuntahaku bihi xurumaat ullahi ilaahay xurmooyinkiisa wixii ilaahay xarimay ayaa lagu qarinaya lagu samaynayaa falintiqaamu marka aargoosiga fii mili hada kaa iyo wixii la mida waajibun waajib waay meeshaasoo kale markay tahay oo xaaladaha noocaasoo kale ay tahay oo aamuskaaga iyo dulqaadashadooda ay ka dhalanayso wixii ilaahay xarimay inay e, macaasi iyo dunuub iyo haday ka dhalanayso dee markaasi inaad aargoosato waa sooma si waxaan aad u joojiso ayb markaasoo kale marka ka hadlayaan aayadaha amraya aargoosta ee mxuu ahaayey e, mxuu aha wacalayhi taa iyadaabaana yuxmalu lagu xambaaraya almru amarka fii qawlihi kusugan sugan factaduu lagu ambaaraya xaaladaa iyada ayb alaaya ay kamaa idaa badaa alkufaaru kamaa idaa badaa hadday bilaabaanoo kale alkufaaru gaaladu bilqitaali fa qitaaluhum waajibun hadday dagaal idinku bilaabaan inaad la dagaalantaan waa waajib bikhilaafi man asaaa ilayhi waxaa ka duwanse id xumaan kugu samaysa man asaaa cid ay xumaan ku samaysay ilayhi isaga bacdu ikhwaanihi walaaladii qaar ka mida ah ay ku sameeyeen almuslimiina ee muslimiinta bikalaamin ay ku xumeeyeen qabiixin oo xun iyo wanaxwi dalika wixii la mida ah. yani waxaa kala duwan gaal kula dagaalamay waa inaad la dagaalanto factaduu calayhi waa waxaa ka duwantaa iyadaa walaalkaa oo muslim ah oo dhaqanxumo kugula kacay ku caayay waa ka duwantahay buu leeyahay ayb fa cafuhu cafintiisa ayaa axsanu wanaagsan marka waa afdalu fadli badan ayb taa wey marka yani waxa weeyaan xaaladaha kala duwan baa ayadaha lagu xambaarayaa waqad qaala wuxuu yihi abuayib almutanabi abuayib almutanabi shaacirkii ayaa wuxuu yidhi ninkii gabayaaga ahaa wuxuu ammaanayay nin la yidhaahdo shujaac bn muxamedin aai buu ammaanayay markaasaa wuxuu yidhi idaa qiila xilmun falilxilmi mowdicun wa xilmu lfataa fii hayri mowdicihi jahlu ayb <clears throat> sida uu beydku ugu yaalla diiwaankiisa halkan waxbaa ka khaldan wuxuu ugu yaallaa idaa qiila rifqan qaala lilxilmi mowdicu wa xilmu lfataa fii hayri mowdicihi jahlu meesha uu yidhi idaa qiila xilmun diiwaanka waxaa ku yaala mutanabi idaa qiila rifqan saasaana macnahaad moodaa inuu sax ku yahay markii la yidhaahdo rifqan war tartiib ah, waru tartiibi nin buu ammaanaya macnaha markii la yidhahdo waru tartiibiyo muxuu ahaaye tur oo dadka u tur oo ad aday gadaa marka la yidhaahdo qaala wuxuu leeyahay lilxilmi dulqaadku waxaa u sugnaaday mowdicun meel baa u sugnaatay dulqaadka iyo sabirku meel buu leeyahay wa xilmu lfataa ninka dhallinyarada ah dulqaadkiisuna fii hayri mowdicihi xilmigaa meeshiisii meelaan ahayn uu dulqaataay jahlun waa dhaqan xumo jahligu keliya kuma yimaado macrifada keliya yimaado haddaad aqoon aadan lahayn jahli baa la yidhaahdaa laakiin ficilkaagu hadduu khaldan yahayna jaahil baad adoo wixii garanaya haddaad haddana sidaad garanaysay intaad gara aad si khaldan u samayso bimacnaa waa jaahil qur sidaa u isticmaalay labadaba macna ayib <clears throat> marka muxuu muxuu ka wadaa wuxuu u deliishanayaa yacni xilmiga iyo dulqaadka iyo tarkul intiqaamku meel buu meel buu munaasib ku yahay meeshiisii meelaan ahayn haddaad dhigtana waa nowcun min aljahli saasuu u daliishanaya manaa ayib aayadda marka labadaasu kaga soo baxay waxaa loo badan yahay oo jamaahiiru ahlilcilmi ay qabaan macnaha hore oo aayadana mashruuciyaday ku tusayaan kuwana afdaliyay ku tusayaan taas horaa loo badan yahay qowluhu tacaala xigta waxa weye waman yartadid minkum can diinii fayamuut wahuwa kaafirun faulaaika xabitat acmaaluh waman yartadid ruuxii noqda oo minkum idinka idinka mida ah, can diinihi diintiisa ka noqda oo fa yamut dhinta walxaal huwa isagu kaafirun uu gaal yah fa ulaa'ika kuwaasi xabitat waxaa oo hoobatay acmaaluhum camalyaalkooda wuxuu doonayaa inuu sharxo sheekhu waman yartadid minkum can diinihi fa yumut huwa kaafir gaalnimadu markay acmaasha ruuxa baabi'inayso ayaddani waxay ku xidhay qeyd ah inuu gaalnimo ku dhinto ya fayamut wahuwa kaafirun wahuwa kaafirun waxaa meeshaa ka baxaysa haddii uu intuu gaaloobo walciyaadu billaah oo ridoobo haddana islaamnimada ku soo noqdo oo uu islaamnimada iimaan ku dhinto acmaashiisii riddada ka horaysay miyay baaba'day mise way u joogtaa ayaa aayadda marka la fiiriyo acmaashiisii way u jirtaa soma limaada lna wahuwa kaafirun inuu gaalnimo ku dhintay shardi ka dhigtay fayamut wahuwa kaafirun kan ninkana gaalnimo kuma dhimanin wuu gaaloobay laakiin wuu soo noqday marka waxaa laga fahmayaa acmaashiisii riddada ka horeysay in ilaahay uusan ka baabi'inayn inaan laga baabi'inayn ayb aayado kalea jira marka oo yani mujaradu ridda inay xabla kaga baaba'ayaan tilmaamaya halkaasuu sharxaya hadihi alaayatu aayadan alkariimatu ee wanaagsan tadullu waxay kutusaysaa calaa ana ariddata diinka buxu in diinta laga baxay laa tuxbitu inaysan baabi'inaynin alcamala camalka oo camal ka horreeyey ilaa biqaydi ilmowti cala alkufri ilaa gaalnimo in lagu dhinto qeydkeeda mooye yani gaalnimo inuu ruuxu ku dhinto xadhigaasay ku xidhay marka marka bidaliili qowlihi tacaala fayamuut wahuwa kaafirun oo dhinta xaalo uu gaalyahay ayb waqad ja-ad marka aayaatun ukharu aayado kalaa yimid oo tadullu ku tusaysa calaa ana ariddata diintoo laga noqdaayo tuxbitu inay baabi'inaysa alcamala camalka mutlaqan kala qaad ama ha ku dhinto ama ha ka soo noqdo ayb walow rajaca haba soo noqdo ilalislaami islaamnimadaba ha ku soo noqdeen fa kullu maa camila wax kasto uu sameeyey qabla riddati ridada ka hor axbatathu waxaa hoobisoo baabi'isay alriddatu baa baabi'isay aayadaha macnaha kutusay ka qowlihi tacaala wey waman yakfur biliimaani faqad xabita camaluhu ah, ruuxii iimaanka ku kufriya camalkiisii waa baaba'ay ayib mayna sheegin marka soo mayna dhihin ya fayamuutu huwa kaafiruun waa inuu gaalnimo ku dhinto mayna dhihin laakiin way ilaaqda waxay tidhi marba hadduu iimaanka ku kufriyey camalkiisi waa u dhammaatay alaay wa qowlihi tacaala lain ashrakta layaxbatanna camaluka lain ashrakta haddaad ilaahay iyo khalqigiisa wax wadaajiso layaxbatanna wuu baabiyo wuu hoobanaya camaluka iyaduna way ilaaqday wa qowlihi tacaala walow ashrakuu laxabita canhum maa kaanuu yacmaluun iyaduna way ilaaqday marka aayadda horena way qeyday kuwan dambena way ilaaqeen see layswaafajina waljawaabu can hada kaa jawaabtiisu waxa weeye ana hadihi tan min masaa'ili tacaarudi اlmuطlaqi wاlmuqayad somayna soo marin yani mulaq iyo iyo muqayad baa istacaaruday muxuu yahay xalku marka fa yuxmalu waa la xambaari almuطlaqu cala almuqayad baa lagu xambaaraya aan soo barannay fatuqayadu waa la xidhi marka alaayaatu aayaadka almulaqatu ee la sii daayey bilmowti baa lagu xidhaya cala alkufri gaalnimo uu ku dhinto taasaa lagu seetaynaya wa hada muqtada lusuul waa siday usuusha keenaysa w ayb usuul yacni muxuu ahaay cilmiga usuulka cilmu listinbaadka iyo cilmu usuulku siduu keenayo taa iyadaa wey macnaha in nusuusta mulaqa la wa calayhi kaa korkiisu alimaamu shaaficiyu ahaaday iyo waman waafaqahu ciddii waafaqday imaamu shaaficiiyo inta waafaqsani waxay qabaan in riddada marka lagu dhinto uun camalku baaba'ayo laakiin haddii ridada laga soo noqdo camalkii ridada ka horeeyey ruuxa way u jirtaa camalan bi hadihi alqaacida xamlu lmutlaq cala lmuqayad ayb wahalafa waxaa khilaafay maalikun maalik baa khilaafay ayib imaam shaafici waxaa la socda riwaaya can imaam axmed ayaa la socota ayib wakhaalafa waxaa khilaafay maalikun maalik baa khilaafay kadalika abu xaniifa iyo riwaaya can imaam axmed maalik abu xaniifa riwaaya can imaam axmed baa wada socda ayib wahalafa maalikun baa khilaafay fi hadihi اlmas'ala waqadama wuxuu hormariyey aayaat aayaat alilaaq aayaat aliطlaaq buu hormariyo isagu wuxuu yidhi bimujarad uu ridoobo camalkiisii horeo dhan waa baaba'ay ama ha soo noqdo ama yuusoo noqon isagay jirta wuxuu yidhi sheekhu marka wa qowlu shaaficiyi shaafici qowlkiisa fii hadihi almas'alati ayaa ajraa socosho badan cala lusuuli usuusha korkeeda ku socosho badan waalcilmu cinda allahi tacaala cilmiguna ilahi agtiisuu jira ayb sidaas weeyaan madhab imam shaafici iyo riwaayada axmed ee la socotaa yaa xoog badan sababta waxa weeye hadii la yidhaahdo aayaadka ilaaqay keliya hal la qabto qeydkaas baa meesha ka baxaya nusuusta in lagu wada camalfalana way ka habboon qaar ka mida in la ihmaaliyo saas way macanaa ayib saas daraaddeed baa wuxuu yidhi shekhu islam ibnu taymiya caleyh wuxuu yidhi facallaqa alxubuuta bilmowti alkufri wاlmucallaqu bisharطin yacdimu aw yucdamu cinda cadamihi almucallaqu bisharin yacdimu cinda cadamihi aw yancadimu cinda cadamihi shaygu mar hadduu shari iyo qeyd ku xidhan marka la waayaa la waayaa marka fayamutu wahuwa kaafirun waa qeyd soo maa xaalo marka xaaladaas markii la helo unbaa camalku hoobanaya waay saasaa marka xoog badan madhabka imaam shaafici caleh raxmat ullah liannahu fiihi alcamal bidaliileyn ayb qowluhu tacaala waa aayadda xigta weeye walaa tankixu lmushrikaati xataa yu'minna aayaddanina wuxuu rabaa inuu ka hadlo sheekhu sharxo allah tabaaraka wa tacaala wuxuu xarimo aayadda ku diiday dumarka mushrikaadka in la guursado mana kala qaadine almushrikaat buu yidhi haddana aayado waana mushrikaad laftoodu say isu waafaqi waay walaa tankixu ha guursanina almushrikaati xataa yu'minna ilaa ay rumeeyaan hadihi laayatu aayaddani marka tadulu waxay kutusi bidaahiriha calaa taxriimi nikaaxi kulli kaafiratin naag kasta oo gaal ah guursigeeda inay xaaraan tahay ayb wayadullu lidalika arrinkaa walaa tumsikuuha haysanina bicishami lkawaafiri dumarka gaalada ah cismadooda ha haysanina xaigooda haysanina sii daaya ayb <clears throat> ahlulkitaabku marka way soo gelayaan soo maha mushrikaad waay yahuud iyo nasaaradu inay mushrikaad yihiinna qur-aankaa sheegay lam yakun aladiina kafaruu min ahli اlkitaabi wlmushrikiin ahlulkitaabku marka waa kafaro waana mushrikiin waay raggoodii dumarkooda marka aayadda cumuumkeeda mushrikaadkaasi yani waxa wey daahirka ka muuqda inay galeen ahlulkitaabku waqad jaaءat waxaa timid aayatun ukhraa aayad kaloo tadullu kutusaysa calaa jawaazi nikaaxi bacdi alkaafiraat dumarka gaalada qaar ka in la guursan karo aayada kutusayana waa yimaadeen aayad kutusaysa waay wahunna dumarka kaafiraadka alxaraa'iru waay dumarka xorta ah alkitaabiyaatu ee ahlukitaabka ah yahuudda ama nasaarada wahiya aayadda macnaha sheegaysa qowluhu tacaala waa waacaamu ladiina uutuu lkitaaba xillun lakum waacaamukum xillun lahum wlmuxsanaatu min almuminaati wlmuxsanaatu min aladiina uutuu lkitaaba min qablikum waacaamu ladiina kuwii cuntadooda uutuu la siiyey alkitaaba kitaabka la siiyey dabaaixdaa laga wadaa waxay gowracaan baa laga wadaa acaamkan <clears throat> dabaaixdoodii waxay gowracaan xilun xalaal wey lakum idinku xalaal idin wa acaamukum iyada idinka cuntadiinnuna xilun xalaal wey lahum iyagay xalaal u tahay wlmuxsanaatu baa xalaal iyaguna ya kuwa dhowrsoon oo min almuminaati ah wlmuxsanaatu iyo kuwa la dhowray oo min aladiina kuwii ka mida uutuu la siiyey alkitaaba kitaabka min qablikum hortiin dumarka muxsanaadkaasi waa kuwa xorta ah haddana dhowrsoon ayib marka aayaddu waxay tilmaamaysaa dumarka ahlulkitaabka in la guursan karo bishari inay yihiin muxsanaad shardigaasay ku xidhay ayib tii horena maxay tidhi walaa tankixu lmushrikaat soo reeb wljawaabu jawaabtu waxa weye ana hadihi alaayata aayadani alkariimata tukhasisu waxay khasisaysaa qowlahu tacaala walaa tankixu lmushrikaat walaa tankixu lmushrikaat waa caam soo ma midan ah wlmuxsanaat min aladiina uutuu kitaabana waa khaas waida tacaarada alcaamu walkhaas ma alcamal yuxmal alcaamu cala alkhaas saas way macanaha marka waxaa la leeyahay caamka khaaska meeshay iska tacaarudeen ay qodobka isku qabteen khaaskaa la qaadanaya caamkuna wuxuu baaqi ku ahaanayaa xukumkiisu halkaa khaasku la baxay mooye intii kale buu baaqi ku ahaanaya xukumkiisu haddii dumarkii ahlulkitaabka aayadani soo reebtoo bannaysay dumarkii mushrikaadkee kaleoo dhan waxay ku hadheen walaa tankixu almushrikaat bay ku hadheen xukumkaasay qaateen marka waxa weeye yuxmalu lcaam cala alkhaas waaye halkaa fardiga ay isku qabteen khaaskaa la siinaya inta soo hadhayna caamkaa haysta xukunka caamku soconaya waljawaabu waxa way ana hadi laaya tukhasisu waxay khaas yeelaysaa qowlahu walaa tankixu lmushrikaat ay macnuhu waxa wey lam yakunna kitaabiyaat saas laa tankixu lmushrikaat hadu guursanina maa lam yakunna haddaysan ahayn kitaabiyatin bidaliili qowlihi wlmuxsanaatu min aladiina uutuu lkitaab min qablikum waxakaa wuxuu xikaayoodoo sheegay ibnu jariir alijmac cala hada kaa in laysla ogol yahayba oo dumarka ahlkitaabka in la guursan karo inay bannaan tahay buu ijmac kusoo guuriyey ayb haddiisaa laysula ogol yahay ahar marka waxaa jira cumar laga wariyo oo uu dumarka ahlukitaabka in la guursado ku diiday see la hadii waa haddii ijmaacna uu jiro hadii la salimo waaye markaasi sidee loo wajahayaa hadalkan cumar ayb waama maa ru'ya laga wariyey can cumare laga wariyay oo min inkaarihi diidadiisa ah calaa alxata alxata bn cubaydla uu ku diiday taswiija yahuudiyatin uu ku inkiray haweeney yahuudiyada guursi uu guursaday wa calaa xudayfata xudayfe korkiisana uu ku inkiray taswiija nasraaniyatin haweeney nasraaniyada guursigeeda ayib taa maxaa la yeelaya bimacnaa alxa baa wuxuu guursaday haweeney yahuudiyada xudayfana wuxuu guursaday mid nasraaniyada waa laba saxaabi arrintii iyada baa cumar marka inkiray oo ku diiday see la yeeli waayo fa inahu cumar inamaa kariha wuxuu kahday uun nikaax alkitaabiyaat dumarka kitaabiyaadka guursigooda buu kahday sababt maxay tahay maynay xaaraan tahayba maya lianlaa yazhada sayna uga zaahidin annaasu dadku filmuslimaati dumarka muslimaadka guurkooda sayna uga zaahidin saynan dumarka muslimaadka guurkooda intay ka tagaan aynan dumarka ahlukitaabka ugu bedelinoo xagga loo badanin oo dumarkii muslimaadka marka guur laaan ayna u noqonin sidaas daraadeed buu u diiday lianlaa yashad annaasu fi lmuslimiin aw liqayri dalika ama kaa waxaan ahaynoo min almacaanii ciladaha kale ah macaani kaleeto iyo masaalix kale inuu ilaalinayana waa dhici kartaa cumar qaalahu waxaa yidhi hadalkaa isaga ibnu jariir baa yidhi ah cumar sababtuu u diiday inay ciladaa ahayd ama macno kale noqon karto hadalkaa ibnu jariir baa iskale waa ibnu jariir abari ayuu ka soo guuray ayb hore horta bal aarka cumar uu ku diiday sugnaantiisa inaynu baadhno horta ma sugan mise ma sugno hadduusan sugnaynba uma baahnaba in la fasiro hadduu sugnaadaan markaa u baahana inaan dhahno macnahaasu ula jeeday ayib aarku marka maba sugnaba istariixu minhu ayib abaraani baa soo saaray wakadalika isla ariiqa abaraani waxaa ku wariyey adiya fi lmukhtaara waana aciifoo sanadkiisa wuxuu ku wareegayaa shahr ibni xawshab nin la yidhaha nin taabici ahaa oo laakiin aciif aha culimada muxadisiinta qaar ka mid ah. say qabaan in badan sidaas daraaddeed ba alxaafid ibnu kaiir wuxuu yidhi markuu ku keenay aarka kitaabkiisa tafsiirka wuxuu yidhi xadiiu qariibu jidda wa hada alaharu qariibu can cumar ayb alimaamu abari laftiisa markuu keenay tafsiirkiisa markuu ku keenay muusan daynine gadaal dambe wuu daciifiyey waxaa ka muuqda inuu daciifiyey saas daraaddeed baa wuxuu yidhi ibnu kaiir wa kalaamu abariyi alaati bacdu qaadin bidacfihi ayb aarkaluu ka daba keenay wuxuuna tilmaamay inuu daciif yahay marka aarkumaba sugnaba bal cala alcagsi cumar waxaa ka sugan aar kaloo tilmaamaya inuu inuu ogolaa ayb uusan dhib lahayn oo aarka isagana ibn jariir uu soo saaray an cumar bn khaaab sanad ka saxiixsan ka hore ayb wuxuu leeyahay zayd bnu wahab cumar baa wuxuu yidhi almuslimu yatasawaju اnasraaniya walaa yatasawaju اnasraaniyu lmuslima ah, yani waxa weyaan muslimku naagta nasraaniyadda wuu guursan karaa laakiin ninka nasraaniga kirishtankii gabadha muslimadda ma guursan karo aarka bayhaqi baa soo saaray sanad saxiixa sida ibnu kaiir uu leeyahay sidoo kale alimaam asheekh axmed shaakir iyo keyrkoodba way saxiixinayaan ayb haddii la yidhahdo aarkaas maba sugna ka hore haddii la yidhahdo sugan yahay sax waxaan leenahay marka macnaha uu ujeeda cumar wax weeyaan maslaxo kaleu ka fiirinaye masaladu waa xaaraan ma ahayn masaladu waa xaaraan muusan lahayn macnahaana waxaa isagana ku yimid aar isagana cumar ka sugan abraan iyo bayhaqi baa soo saaray saciid ibn suur ibn abi shayba can shaqiiq wuxuu yidhi tazawaja xudayfatu yahuudiyatan xudayfa wuxuu guursaday naag yahuudiyada fakataba ilayhi cumaru halli sabiilaha cumar baa u qoray wuxuu ku yidhi waryaa naagtaa fur sii daa ku yidhi maxaa yahuudiyad ku agdhay fakataba ilayhi xudayfa wuxuu usoo jawaabay cumar oo wuxuu ku yidhi atascumu annaha xaraam cumarow ma waxaad qabtaa inay xaaraan tahay markaad leedahay sii daa ma wa xaaraan baad leedahay buu yidhi fa ukhallii sabiilaha markaa aan fure markaasaa wuxuu yidhi laa ascumu annaha xaraam walaakin akhaafu an tacaatuu almuumisaati minhunna ah, malihi wa xaaraan laakiin waxaan ka baqayaa dumarkan ahlulkitaabka kuwooda muumisadu waa naagta zaaniyadda ah kuwooda aan dhowrsoonayn kuwaa inaad qaadataan ood ku dhacdaan baan ka yaabi buuri marka lababa lafdi kalena wuxuu leeyahay isagana walaakinii akhsha an tadacu lmuslimaat wa tankixu lmuumisaat waxaan ka yaabayaa inaad gabdhihii muslimaadka ee dhowrsoonaa intaad ka tagtaan kuwan ahlulkitaabka in layskuba hubine khariban inaad ku dhacdaan baan ka yaabi marka aarkaasaa sugan oo mxaanaha yani sanadkiisa ibn kaiir uu saxiixinaya kadalika ibn xaajar wuxuu le laa ba'sa biisnaadi sheekh albanina uu saxiixinaya marka cumar diidada uu diidayna ma sugnaa min anaaxiya sinaaca alxadiiiya ma sugnaa bal cala alcagsi baa ka sugan ayib diidadiisana oo aarka dambe ku suganna isagaaba fasiray oo limaslaxa yuu u diiday ee maaha taxriim ayib macnaha marka qowluhu tacaala laakiin mar walba shuruud kaloo dheeraad ah jiro awdaacdana way kala duwan tahay waa in lagu baraarugo ayad ka mas'ale ahaan waay meelaha ay kirishtanku maamulaan ku xoog badan yihiin oo ay u badan tahay qalabatu danni in caruurtiisa caruurta iyadu ka qaadanayso sida hadda maalan aqaliyaadka meelahay muslimiintu ku tarayaryihiin oo kale markaasoo kale mafsadada raajixa ee weliba dannigu qaalib yahay inay imaanayso daraaddeed baa loo xarimaya lianna wax weeyaan ma'aalaatu muctabara alma'aalaat fi shariica muctabara saas way manaa ayb xigta waxa wey qowluhu tacaala wlmuallaqaatu yatarabasna bianfusihina alaaata quru wlmuallaqaatu dumarka la furay yatarabasna way sugayaan bianfusihinna fiyaalkooda intayna guur kala guursanin alaaata quruu'in saddex caado ayay sugayaan alaaya ayb tanna wuxuu rabaa inuu yidhaahdo ayadani dumarkii la furay oo dhan waxay ka dhigtay inay ciddo tirsanayaan saddex caado aayado kalena way jiraanoo sheegaya sidaas ka duwan qaar ka hadihi اlaayatu aayadan alkariimatu tadul waxay kutusaysaa bidaahiriha cala ana kula muطallaqatin haweeney kastoo la furay tactadu inay ku ciddo tirsanayso bilaqraa'i caadooyin inay ku ciddo tirsanayso caadada dhiigga inay ku ciddo tirsanayso alaqra' waa jamcu qur'in qur'iguna waa lafdi mushtarak ah bayna alxaydi wاuhri saas way manaa quriga ma uhri baa laga wadaa mise xayd baa laga wadaa khilaaf caan ah wey macnaha ayib waxay qabaan in uhri laga wado abu xaniifa iyo riwaaya can axmedna waxay qabaan in laga wado xayd laga wado aarka aahaar badanoo ka dhalanaysaa jira isyani masalada markii khilaafkaasi ku salaysan macnaha ayib sida raajixa wallahu aclam waa madhabka abu xaniifa ayaa masaladan ku xoog badanoo in quriga laga wado bimacna alxayd xadiidka nebigaana kutus sal lay slam xadiidu caaisha muslim iyo bicawaan iyo daawuud soo saareen tadacu salaata haweenaydii istixaadada ahayd mustaxaadada ahayd tadacu salaata ayaama aqra'iha tadacu salaata ayaama aqra'iha maxaa laga wadaa ayaama xaydiha saas weeyaan luqadda sax laakiin isticmaalka nebiga sal alla alay waslam marka la fiiriyo alqur'u huwa alxayd ayib adigu waa Ah. waqad jaa waxaa fii aayatin aayaatin ukhra waxaa ku yimi ana bacda almuallaqaati dumarka la furay qaarkood tactadu inay ciddo tirsanayso bikayri laqra'i caadooyinka qayrkood inay ku cadi tirsanayso wax kale kalcajaa'iziba way dumarka duqoobay oo dhiigga dhaafay oo caadadii ka go'day wsaqaa'iri kuwa yaryarka ah almansuusi ee lagu cadeeyey calayha korkeeda biqowli lagu cadeeyey wallaa'i yaisna min almaxiidi ilaa qowli laga gaadho wallaa'i lam yaxidna saas way macnaha cajaa-istu waa markay da' gaadhaan dhiiggu wuu dhammaanaya waa go-aya wallaa'i jeeda sakhaa'irtuna waa kuwa iyagoon gaadhinba xilligii ay caadoon lahaayeen la guursaday ila way bannaantahay shareecadeenna marka la yidhaahdo iyadoon qaangaad ahayn oon caadadii ku dhicin waa la guurin karaa soo maa saas weyaan ayb marka labadaa qolaba waxay ku cidartirsanayaan ashhur alaaata ashhur wallaa'i yaisna kuwa quustay min almaxiidi caadada ka quustay wallaa'i lam yas maxiidi wallaa'i yaisna min almaxiidi min nisaa'ikum in irtabtum facidathuna alaaatu ashhuri waa saddex bilood wallaa'i lam yaxidnana waad kuwii dadahaaye maya waxa weyaan kuwii yaryaraaye aan gaadhin xaydka ayaguna xagga horey ku cadfan yihin lam yaxidna iyaguna waa saddex bilood ayb wa kal xawaamiliba wey dumarkii uurka lahaa almansuusi ee la caddeeyey calayha korkeeda biqowli lagu caddeeyey wa ulaatlxmaali kuwa uurka u saaxiibka ajaluhunna ajalkoodii mudadoodu waxa weeye an yadacna inay dejiyaan xamlahunna uurkooda inay dejiyaan kuwaana waxay ku ciddo tirsanayaan biwadci lxamli soo ma ayb maca anahu jaa waxaa yimid fii aayatin ukhra aayad kale weli haddana waxaa ku yimid ana bacda almuطallaqaati dumarka la furay qaarkood laa ciddata calayhinna aslan wax ciddaaba ma leh maba ciddo ya saacaddaa la furay bayba iska guursan karaan ah, isla meesha lafteeda bayba nin kale lagu meherin karaa oo maxay ahan kuwaas wahuna kuwaasi almuallaqaatu kuwa la furay wey qabla dukuuli intaan lala aqalgelin intaan loo galmoonin ayaa la furay wa hiya aayaddaasi qowluhu tacala waa macnaha sheegaysa yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa rumeeyeyow idaa nakaxtum idaa goortii nakaxtum aad guursataan almu'minaati uma markaa kadibna allaqtumuuhunna aad furtaan min qabli an tamasuuhunna intaydaan taabanin intaydaan u galmoonin khalwaduna waa la mid cinda aljumhuuri famaa lakum idinma sugnaani calayhinna korkooda min ciddatin wax ciddo ah oo tactaduunahaa ah, aad tirsanaysaan ah, ciddo aad oo aad ka dhursugi ma jirto khalaas marka aayadihii qaar dumarkii ciddow male bay dheheen la furay qaar bilay ka dhigeen qaar waxay ka dhigeen uurka inay umusho ayib intaasoo dhan iyadoo jirto haddana aayaddii hore maxay u camimtay wlmuطalaqaatu yatarabbasna marka ilaaqa aayaddaa hore waxaan ujeedaa umuumka aayaddaa hore iyo waxaa daahirka iska hor imaanaya kuwan khasisay ayib see la isku waafajinaa waay waljawaabu wa wey can haada kan xaggiisa laga jawaabo daahirun waa muuqata iska cadahay wahuwa isaguna ana aayata wlmuطalaqaati caamatun wa hadihi alaayaat almadkuuratu kuwan la sheegayna ahasu way ka khaasan yihiin minha xaggeeda fahiya iyadu kuwan dambe mukhasisatun waa kuwa khaas yeelaya lahaa aayadii hore fahiya idan marka min alcaami almahsuusi caam la khasisay waay aayadee wey wlmualaqaatudii waay waa min alcaam min alcaami almakhsuus waa caam la khasisayo afraadiisii qaar ka mida laga saaray saas way macnaa qowluhu tacaala aayadda xigta waxa weeye wladiina yatawafawna minkum <clears throat> wاladiina ytwafawna minkum wyadaruuna aswaaja yatarabasna bianfusihina arbacata ashhuri wacashraa wladiina kuwa yatawafawna la oofsanayo minkum idinka idinka mida oo wayadaruuna ka tegaya aswaajan xaasas yatarabasna xaasaskaasi way sugayaan bianfusihim nafafyaalkooda intaynan guursanin arbacata ashhurin afar bilood waa casharan iyo toban ayadaasina iyaduna waxay daahirkeeda ay itlaaqday dumarka yani laga dhintay dhammaantood in ay afar bilood iyo toban beri asay qaadayaan wixii laga dhintay oo dhan bay isku dartay soomaa ayb hadihi alaayatu yadharu waxaa muuqanaya tacaaruduhaa ka hor imaadkeeda maca qowlihi tacaala waaladiina yatawafawna minkum wayadaruuna aswaajan wasiyatan liaswaajihim mataacan ilaa xawli hayri ihraaj aayaddaa inay iska hor imaanayaan baa muuqda xaggee wey macnaha iyadu haweenayda laga dhintay afartaa bilood iyo tobankaa beri ayay ku jirtaa ciddo ku jirtaa afartaa bilood iyo tobankaa beri bay leedahay wixii xuquuqa soo maa aayaddan fiiri kale marka waaladiina kuwa yatawafawna la oofsanayo minkum idinka idinka mida oo wayadanuuna ka tegaya aswaajan xaasas wasiyatan falyuusuu ha dardaarmaan wasiyatan liaswaajihim xaasaskooda ha u dardaarmaan mataacan ha u dardaarmaan ila alxawli sanad inta laga gaadhayo in loo raaxeeyo ayra raajin mataacaas muxuu yahay hayra ikhraajin inaan la saarin inaan guryaha laga saarin fain kharajna falaa junaaxa calaykum hadday iyagu iskood isaga baxaan meesheeda waa aayadda marka waxay tilmaamaysaa dumarka laga dhintay hal sano guryihii lagaga dhintay in loo daynayo ay ku sii jirayaan arrintaana waxaa la amray raggii inay u dardaarmaan dumarka waa macnaha haddii la yidhaahdo waa yacni markaa la dhaho waxa wasiyada samaynaya waa raggii intaynan dhimanin bayna dardaarmayaan soo maa macno jira ibnu jariir rajaxayo wasiyatan waxaa dardaarmaya waa alle saas way macnaha wasiyatan liaswaajihim allah wuxuu u dardaarmayaa xaasaskoodii ay ka tageen mataacan buu u dardaarmayaa ila alxawl marka waa sharci xagga ilahay ka yimid ee rag maba ahaba sidaanoo macno kale waay ayib labadaa marka see laisku waafajinaya waay ayib alimaam shaafici caleyh raxmat ullah wuxuu leeyahay eh, lam axfad can axadi khilaafan ana almataaca alnafaqa wاlsukna wاlkiswa ila alxawl ayib mataacaasoo lama dhihin maxaa mataaca laga wadaa mataacu la nafaqeeyo la biilo muxuu ahay meeshay degdegi lahayd la siiyo la marasheeyo oo la arad bixiyo sanadkaas wixii ay xaas lahayd oo dhan in la siinayo macnahaasaa laga wadaa buu yidhi ayb <clears throat> waljawaabu aahirun aayadda horena waxay tihi afar bilood iyo toban midina waxay tidhi hal sano ayb waljawaabu jawaabtu aahirun waa muuqataa wahuwa jawaabku wax weye ana aluulaa aayadda hore naasikhatun waa mid nasakday oo xukumkeeda badashay lihaadihi tan aayadda horeote ah waaladiina yatawafawnada oo misxafka ku horaysa ayaa waxay nasakday oo xukumkeedii badashay tan dambe oo misxafka qoridiisa ku dambaysa ayb naasikhatun lihaadihi wain kaanad haba ahaato qablahaa horteed ha ahaato filmusxafi mutaahiratun waa mid ka dambaysay canhaa iyada xaggeeda way ka dambaysay fi nusuuli soo degidda ayib soo degiddaana muhima sooma leanno aayadaha qur-aanka sax tartiibinteeda ayad walba meeshay ku jirto nabiga sal alla lay slam yaa saa u tartiibiyey ayib markay soo degto ayuu amri jiray saxaabada meeshaa geliya halkaa geeya marka tartiibka yani aayaadka khilaaf kuma jiro waxaa sameeyey nebigaa sameeyey sal alla alay laakiin waxaa dhici karta labada aayadood inay misxafka qoraalkiisa ku kala dambeeyaan soo degiddana ay sidaasii ka gedisan tahay tanna waa saasoo kaleu leeyahy maanaa ayib liannaha muta'ahiratun canha fi nuzuul marka naskigaasi naskigaas inay aayaddaa hore oo waladiina yatawafawna ah inay tan dambe nasakhday waxa weeyaan waa sida loo badan yahay sida loo badan yahay imaamu shaafici uu ka soo guuriyey can ahli اlcilmi biاlqur'an culimmada qur-aanka ayuu ka soo guuriyey ibnu jariir baa doortay sidaas way macnaha ayb culimo kale waxay qabaan sax aayaddu waa mansuukhay leeyihi wasiyatan liaswaajihim waa mansuukha laakiin waxaa nasakday aayaat lmawaarii bay leeyihin aayaadka dhaxalka sababtu maxay tahay leanna zawjadu waxay ku jirtaa dadka wax dhaxlayay ku jirtaa soo ma dadka wax dhaxlayana waan soo marnay in waxba loo dardaarmi karin bidaliil aayaati almawaarii bidamiimat اlxadiid in allaha acطaa kula dii xaqin xaqahu falaa wasiyata liwaari xadiidka iyo marka aayadaha laysu geeyo laa wasiyata liwariin marka soo maa marka haddii wasiyatan laga dhigo markaas wasiyatan markii laga dhigo tii oo hayd raggu inay dardaarmayaan tafsiirka marka la mara marka aayaadkaasaa nasakhayna waa mid kale ayb culimada qaar ka waxay leeyihiin eh, waan kala qaadaynaa waxay leeyihiin sanad ha deganaadeen waxaa nasakday qaybtaa ilal xawlka ah waxaa nasakday aayat lwafaa oo midda hore ah ayb mataaca oo in biil iyo masruuf la siiyana waxaa nasakhay aayaat lmawaariid ayb oo meeshan aayadda hal aayad waayo laakiin axkaamtay sheegayso baa waxaa kala nasakhay laba aayadood xugumna aayad baa nasakday ka kalena ayad kalaa nasakhay sidaana qaar baa qaba macnaha ayb wuxuu sheekhu marka walaysa fi lqur'aani qur dhexdiisa ma ahayn aayatun aayad aayaddaasoo hiya luulaa midda hore ah fi lmusxafi musxafka dhexdiisa wa iyaduna haddana naasikhatun nasakhaysa liaayatin aayad bacdaha gadaasheeda fiihi musxafka dhexdiisa ilaa fii mowdicayni laba meelood mooye yacni laga heli maayo buu le qur-aanka oo mid ka dambaysaoo misxafka kaga dambaysa nasakhaysa ilaa laba meelood mooyaane ayb axaduhumaa labada meelood midkood hada lmawdic waa meeshan ayb aani ka labaadna waxa weye aayatu waxa weye yaa ayuha nabiyu inaa axlalnaa laka aswaajaka waa xaggee ah suurat laxsaab soo maaha hiy luulaa waa midda horaysa fi lmusxafi musxafka iyadaa ku horaysa wmaca dalika hiya iyadu naasikhatun waa mid nasakday liqowlihi bay nasakday laa yaxilu laka annisaau min bacdu oo ka dambaysa soo ma ayb alaaya lnaha iyadu wain taqadamad haba hormarto fi musxafi musxafka haba ku hormarte waa midan dambe laa yaxilu laka maya midda hore yaa ayuha nabiyu ina axlanaaba horaysa soo maa saas way manaa lnaha wain taqadamad haba hormarto fi lmusxafi fahiya iyadu mutaahiratun mid dambaysa wey fi nuzuuli soo degitaankay ku dambaysay wa hada cala alqowli binasqi waay waa markaan idhaahno madhabka qabanno ama ra'yiga dhahaya aayaddu aayadda way nasahday ayib meesha waxaad ka garan marka cala alqowli binasqiba hadduu ku yidhahdo macanaa khilaaf baa ku jira waay oo waxaa jirta qolo qabta inaysan labada aayadood isnasakhin aayaddan xukunkeeduna laa yaxilu laka nisaauda inaysan wayati wuu imaan buu yidhi insha allahu tacaala taxriiru lmaqaam maqaamka yani tirfatiridiisa way imaan fii suurati laxzaab bay ku imaanaysaa maqaamkan iyo masaladan yani waxa weeyaan sharxideeda si waafiya in loo sharxo oo la tifatiro waxay ku imaan doontaa buu yidhi fii suurati alaxzaab aayaddaa markuu sharxayo ayuu keeni doonaa naskiga waxaa qaba labada aayadood inay daliilka ugu xoog badanoo kutusaya inay mansuuqo tahay oo caaisha waxaa ka sugan inay tidhi maa tuwifiya nabiyu sal lla alay wasalam xataa axalla allahu lahu an yatasawaj ah, dumarka nebigana hawshaasi cid uga xoogaalsan ma jiro nebigu ma dhimanin ilaa ilaahay u xalaaleeyey inuu guursado xaggee loogu xalaaleeyey wey inaa axlalna baa loogu xalaaleeyey ayb markii hore waa loo diiday waxaa la yidhi laa yaxillu laka annisaau min bacdu kuwa aad qabto wixii ka dambeeya guurku xalaal kuumaa waa laga joojiyey laakiin intuusan geeriyoonin yaa haddana waxaa timid innaa axlalnaa laka aswaajaka allaati aayaddaasaa timid marka taxliilkii baa dambeeyeyba saasuu ka macna ayib xadiidka caaisha waxaa soo saaray tirmidi iyo nasaa-i iyo xaakim waana saxiix xaakim baa saxiixinaya dahabi sheekh albani intuu way saxiixinayaan qolyo qaba kala qaba culimada kamida a sax aayaddu waa mansuukha oo laa yaxilu laka nisaau waa mansuukha laakiin waxaa nasakday turji man tashaau minhuna watuwi ilayka man tashaa isla fii suurat laxzaab aayadaasaa nasakday oo u banaysay nebiga inuu dumar guursan karayo ayb naskigaba qole aan qabinna wayba jiraanba saan hadda sheegayn oo leh aayadda laa yaxilu laka nisaau min bacdu waa muxkama mansuuqaba maaha ayib marka muxkamo wey marka la yidhaahdo labada aayadoodba muxkamo weeyaan bay leeyihiin oo laa yaxilu laka annisaau min bacdi waxay ka wadaan dumarkaa laguu soo sifeeyey ee lagu sifeeyey innaa axlalnaa laka aswaajaka allaati halkaa lagu sheegay soo dumar kooxa ma kuwaa wixii sifaadkaa wixii aan lahayn aya laa yaxilu laka nisaau min bacdu kuwa waxaan ahayn xalaalkuuma ah oo maxaa soo gelaya markaa soo ma soo gelaya maalan kitaabiyaadkii dumarkii gaalada ahaa waxaa ka mida dumarkii badawiyaadka ahaa ilan ayaadku somayna sheegay kuwii hijrooday baa la yidhi soo ma kuwaan soo hijroonin oo banaatulcam iyo kuwaasoo dhan baa soo gelaya aa imaanaya marka waxa weeye sifaadka aayadda inna axlalnaa laka dumarka ay sifaysay wixii ka baxsan weeye laa yaxilu laka nisaau min bacdu kuwaa wixii aan ahayn bay tani xarimaysaa marka labada ayadoodba waxay noqonayaan xuunkoodu marka muxkam bay noqonayaan laba noocoo dumaryaa ah bay ka kala hadlayaan soo maa sidaasna waa itijaahi jira waay adiga wuu imaan doonaa sheekhu wuxuuna rajixi doonaa alqowla binnaskhi markuu suura axzaab aan u tagno ayaan sharax siyaada ugu tegi doonaa isagoo rajaxaya madhabka leh aayaddu inay mansuukho tahay oo ay naskhday aayadaas aan soo sheegnay hada bilahi towfiiq sal llahuma slm wbaarak cala nabiyina mxamed wala ali w sabi slm